kulanti waxaan wanagsan dhegeystayaal waxad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka keyene hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega mar kale ismaal wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taarikh wax ku aaseysantahay soddonka bisha janaayo sanadka laba qodobada barnaamijka kulanka ku dhageysan doontaanna waxaa ka ah wadamada vietnam iyo philibiin oo heshiis iskaashi oo dhanka amniga oo badda wasiixda xilli uu taagan yahay khilaafka u dhexeeya shiinaha iyo sidoo kale philibiin oo soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhageysan doontaan wasaarihii hore ee dalka baakistan cimraan khan oo lagu xukumay toban sano oo xabsi ah iyana waad maqli doontaan waxaad kaloo dhegeysan doontaan maxkamadda cadaaladda adduunka oo baaritaano ku bilowday milatariga ku dagaalamaya waddanka suudaan oo lagu eedeeyay inay dad rayad ay markaa xasuuqeen qodobadaas iyo kuwa soo kordha xubnihii joogtada ahaa warbixina gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale soo dhowaada barnaamijka kulanka ka yeelan asaawe kay gureen xaggoodo nin habla dhammaantood sooda hilaadsho haasaawe kay tahay gureen xaggoodo adnaa ku hanweyno waxaanahay ku haybshee may hagar baxda

kartaa hahey kalgacal lamay hidin kartaa taakuloo hido may huri kartaa hahey kalgacal may hidin kartaa la sheegiyo hanasliita mayhiye hanti lahayno habraanaya mayhiye horiga la sheegiyo hanasliita mayhiye hanti lahayno habraanaya mayhiye waxaan ahay nin hanaado fulinaya hawshee may hagar baxdo waxaan ahay nin fulinaya hawshee hagar baxdo hadalkaa tidhe u hagar baxe way kalgacal may hidin kartaa taa kulo hidood may huri hahey kalgacal may hidin kartaa habsiine ku hodaaya mayhiye hirar aanu gaadhayninu heesanaayo talawow hubsiine ku hodaaya mayhiye isku kay halleebaan hadalkii ku daystee may hagar baxda

kula hidoon may huri kartaa hahey kalgacal may hidin kartaa taa kula may huri kartaa hahey kalgacal may hidin kartaa waxaan ahay nin hanad oo fulinaya hawsha manyaha garbaxdaan halooco guddoon hadalka tire ku hagarbaxee anigana iyo hooyana kale ayaa dhaafsaday heystan hiddoo ay ku wada luqeynayaan fanaaniinta maxamed nur nuurgarey iyo faadimo axmed waxaa la qabtay kun sagaal boqol sagaal ahayd barnaamijka kulanka k maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaayo hee boqoaaaaaniyotoddoba sanoo haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekanayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn siiya sharaf ciheeda hohoyaday afimo hadaabidka haa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow qaybaha hore barnamijka kulanka an gudgalaha dhegeystayaal aynu ku bilaabnae mid ka mid ah xubnaha golaha wakiilada somalilan ayaa si adag waxa uu hadlaya arrimaha eh, la xiriira heshiiska xukuumadda muuse biixu hogaamiye ee la gashay etoobiya ee arrimaha badda ka oo si weyn looga soo horjeestay inta badanna markaa ayba diideen dadka reer somalilan gaar ahaan dadka gobolka awdal iyagu degan oo ah meelaha ay quldareyneyso etoobiya inay mar uun saldhig milatari iyo badba ka hesho si kastoo ay ku heli kartaba xoog iyo xaaladba xildhibaan maxamed maydhane oo kamid ah xubnaha golaha wakiilada somalilan oo fadhiga golaha ka hadlayay ayaa si adag uga hadlay eh, arrinta waxa uu isaguo ka yahay xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ee laga soo doorto gobolka awdal waxa uu sheegay inaysan eh, markaa suuragal ahayn laga hadlo arrimo la xiriira doorashada somalilan iyo waxyaabo kale xili uu sheegay in khiyaano qaran uu galay madaxweynaha somalilan muuse biixi oo uu sheegay inuu bad iyo beriba siiyey etoobiya oo uu sheegay inaanay eh, markaa wax kala dhexeyn dadka soomaaliyeed iyo somalilanba waxauna markaa tilmaamay arrintaa inay tahay midaan la aqbali karin ee xukuumadduna ay markaa gashay khiyaano qaran si gaara ah muuse biixi cabdi waa kan xildhibaan maxamed oo arrimaha ka hadlay waddankani maanta halka ummada anigu waxaan qabaa kuma sii socon karo haddayna badbaadin golayaasha sharci dejinta markaynu run ku wada hadlayno waddankani dastuurkii aan lahayn ee ummaddu ku heshiisay cidda waddanka iftidadiisa gacanta ku haysaa way ka lecada marka kun laga hadlayo waxaana dhacday khiyaamo qaran waxaad moodaa waddankii in la qayqaybinayo soomaaliduna waxay tidhaahdaa ilaa hortii waa la garmoogaysaayey markaad aragtay inay laascaanu tagtay iyadoona si laga xisaabtimin markay dhacday maanta haddana in galbeedkii somalilan etoobiya laga iibiyo oo base military baan ka bixinee la idhaahdo oo etoobiya leedaha hadda kadib baan siinay oo dad iyo isugu xidhan baan siinay marka la leeyahay waa dastuur waa khiyaamo qaran wixii ummaddan ku heshiisayna maaha waxaan kaa caddaynayaa qodobka koowaad ee dastuurka iyo qodobka labaad isaga oo lala akriyayo qodobka boqol iyo toddoba iyo labaatanaad oo tilmaamaya in midnimada somalilan aan la kala dhaghaali jirin sidii lagu heshiiyey ina ahayd kala wadaag ayna golayaashuna xitaa xeerka ayna soo codsan karin in waddankani nacam xuduudihiisa bad badi hawa midnaba inaana taagan karin af haddaba masuuba lagama dhowra way dhacday af masuuba lagama dhowree way dhacday markaynu ka hadlayno halkaa inta iska soo taagay baa la yidhi base military baan bixinay somalilandii haddaan nahay gobollada galbeedka kuma anaan heshino in etoobiana laga iibiyo inaynu wax wada lahaanna ku heshiinay marka marka naxaruur ku wada hadlayno walayaaba ummaddana innigaa sharciga u matala wayna idin hor iman doontaa ilaahay baana idigu dhaarshee arkiifiyadeenna maanta waxay yaalaay heshiiskii dhiibyo wal marka la yidhaahdo istaamkii baan ka haynaa wax haba yaraatee kiisoo laga hayaa ujeedinayaa waad baari kartaa sideen ku aamini karaa marka anigu iyadoo maanta base military iyo waddan markii horeba dhulka somalilan damacsanaa maanta marka la leeyahay somalilan baan u soo rarnay etoobiya etoobiya awal bay damacsanay soomaaliya meel ay u bay bilacay anugu markaa waxaan qabaacida maanta u banaysay ee waddadaa u jexdayna qiyaamo qaranka dalkan iyo ninna way kala wenyihin ummadana inaga doon kitaab qur-aanana waynu usaaran waynu u waynu u saarnay gacanta midnimada dalka inaynu ilaalino ummaddii tii ka kacday maanta maanta aaminsayna ma aha arkaysaa xadku marayo xaaladii baabulmantu baad arkaysaan inay noqotay meel ay wadama ku ciyaarayaan dad baynu ku dul ciyaaraynaa usaman somaalila marka ka hadlaysaane eh? inaynu xaaladu ku odoon galno haddii etoobiya loo soo raramarin doodkaas oo weliba damaceega ay fadhiisan laalahay oo sidkii igaga ugu dambeeyey iminkay diiday haddana ay xalay dib u darbanaysay waxa intaa dhibayaay waa sidee ku heli lahayd badna anaguma hayno ibnuna war qofku dhulka dhulkuu ka wen yahay wax kasta la galay ninka ushaada ka qaadan karaysaa loo dhiibtaa ninkaana ushaada ka qaadan karaynin looma dhiibto war doorashadii iyo waxaan ka sheekaynaysaanba haddii wadankii la lagu dul xaraashay haggee doorashadu ka iman waddankiibaba laylagu dul xaraashay miyaynaan ilaahay ka cabsanayn doorashadii waad arkaysan iyadoo canood ka dhacday iyadoo gacalnimaax la galay iyadoo odayaal fadhiisteen laxaal soo gaadheen oo aansixiseen wixii odayaashii soo gaadheen in maanta laga wareegaysanayo oo doorashaba loo jeedo waxa doorashe la yidhaahdoba looma jeedo waxaana layni gaadhsiinaya xaqiiqda markaynu ka hadlayno bisha shanaad markay gaadhay dhammaato boqol iyo labaatankii haabeen ee waxaa la gaadhayaa inay komishinku soo jeediyaan in midab kurarsiimo la helo waa midda kurarsiimo iyo doorasho iyo wareegaysmi lagu soo badnaa waar waddankani nin iyo waddanku kala weyne ma kala badbaadinaa oo ma kala qaybnaa waddankina weyne ilaa baa nagu dhaarteen mid ka mid ah xubnaha golaha wakiilada somalilan gaar ahaana deegaan doorashadiisu ay tahay eh, gobolka awdal ayuu ahaa sida uga hadlayay arrimaha uu ku kacay hogaamiyaha somalilan muuse biixi koodii bishan janaayo ee la xiriirtay heshiiskiisa afgaradka uu la gaaray ra-isul wasaaraha abiy axmed kaasi oo buuq badan dhaliyay sidoo kalena la kulmay diidmo gudaha iyo mid geeska iyo sidoo kale mid caalami ahba waxaana markaa weli taagan khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo sidoo kale xukuumadda etoobiya ee ka dhashay heshiiska markaana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii wax ka bara caalamka oo todobaadkiiba aad marka maqashaan ka eenan toddobaadkana waxaynu diiradda ku saareynaa xaaladaha maan iraahdee xog iyo taariikha ku saabsan qaaradda aasiya waxaana la diyaar ah waryaheena burhaandiin faarax And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan, Cambodia, Malaysia. kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba joogtaan kusoo dhawaada xubinta wax ka bara waddamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan redio kulmiye toddobaadkana dhegaystayaal waxaan kaga hadli doonaa xubinteenna qaaradda aasiya qaaraddaannu maanta ka hadlayna ee aasiya waa qaaradda adduunkan ugu dhulka weyn sidoo kalena waa tan ugu dadka badan aasiya waxa ay xuduud la leedahay qaaradaha afrika ee yurub sidoo kalena waxaa mara badaha badda cas badweynta hindiya basifika mediteraniyamka badda madow badda kasbiyanka iyo bada kale sidoo kale qaaradda waxaa ku yaalla ama mara wabiyo iyo harooyin waaweyn xuduudda afrika iyo aasiya u dhexaysa waa gacanka suweys taasoo ka dhigan in dalka masar uu yahay kan isku xira aasiya iyo afrika waxaana qaaraddu ay ka kooban tahay afartan iyo sagaal waddan oo madax bannaan saddex waddan oo ka mid ah waddamadan waxay dhinacna ka yihiin qaaradda yurub tirada dadka qaaradda u dhashay waxay gaarayaan ku dhowaad afar dhibic shan bilyan oo ruux sida lagu sheegay tirakoob la sameeyey bishii sebteembar ee sanadkan taasoo ka dhigan in dadka adduunkan ku nool lixdan boqolkiiba ay qaaradda aasiya ka soo jeedaan dalka ugu dadka badan qaaradda aasiya waa shiinaha oo tirada dadkiisu ay gaarayaan in ka badan hal bilyan oo ruux waxaana ku xiga hindiya induneisiya ayaa kaalinta saddexaad ku jirta halka dalka bakistaanna uu yahay kan afraad ee qaaradda aasiya ugu dadka badan dalka ruushka oo sidoo kalena ka mid ah saddexda waddan ee dhanna yurub ka tirsan ayaa ah kan ugu dhulka weyn qaaradda aasiya waxaana ku xiga shiinaha hindiya kasakhistaan iyo sacuudiga wadamada dhanna aasiya ka ah dhanna afrika ka ah waxaa ka mid ah masar tunisiya aljeeriya iyo morocco waxaa kaloo jira dalal loo yaqaana dunida carabta oo qaaradda ku yaala waana dawladaha carbeed buuraha himalaayo oo ah kuwa adduunka ugu dhaadheer ayaa qaaradda ku yaala waxayna xidhiidhsan yihiin laga bilaabo neebool ilaa shiinaha qaaradda waxaa loo qaybiyaa shan qaybood oo kale ah bariga aasiya koonfurta aasiya koonfur bari aasiya bariga dhexe iyo bartamaha aasiya isla sidaas ayana dawladaha qaaraddu ay isugu xihan yihiin ururo ay ka mid yihiin ururka jaamacadda carabta iyo ururo kale ayaa qaaradda ka jira qaaradda aasiya waxaa soo maray maamulo kala duwan sida boqortooyadii ruushka oo ka talinaysa dhowr wadan oo qaaradda ku yaala qarnigii toddobiyo tobnaad boqortooyadii cusmaaniyiinta oo ka talinaysay bariga dhexe waqooyiga afrika iyo dalalka balkaniska qarnigii lixi tobnaad iyo boqortooyooyin kale dhacdooyinka la xasuusta waxaa ka mid ah ee ka dhacay qaaradda xasuuqii qaaradda ay ka geystay maangooliyiinta qarnigii saddexiyo tobnaad oo ay ku dileen in ka badan lixdan milyan oo ruux sidoo kale qaaradda waxaa ka dhacay dagaallo qaraar oo uu ka mid yahay dagaalkii carabta iyo yuhuudda dhex maray intii u dhexaysay sannadihii kun ilaa kunyosagaalboqolsagaaliafartankii kaas oo galaaftay nolosha askar badan dagaalkaas oo mar kala qarxay dhammaadkii lixdamaadkii ayaa waxaa guul ka gaaray ciidamadii yuhuudda waxaana dowladihii carabta laga qabsaday dhul badan oo ilaa haatan gacanta israa'il ku jira dagaalkaas waxa uu bilowday markii ingiriisku uu dal la yidhaahday israa'il uga dhawaaqay bariga dhexe gaar ahaana dhulkii falastiiniyiinta colaado kale oo ay ka mid yihiin dagaalkii sokeeye ee shiinaha dagaalkii ciraaqi iyo iiraan kii ciraaq iyo kuweyt dagaalkii labada kuuriya dagaalkii fiyetnaam iyo dagaalo kale ayaa qaaradda ka dhacay hadda meelo ka mid a ah qaaradda weli colaad ayaa ka jirta waxaana ugu weyn dagaalka ka dhanka ah kooxda sheegatay khilaafada islaamka ee daacish oo ka aasaasan bariga dhexe iyo ka lagula jira ururka daalibaan oo isna ka socda waddanka afghanistan iyo dalka ay dariska yihiin ee bakistaan xagga dhaqaalaha haddaan egno qaaradda aasiya waxaa ku yaala wadamada dhaqaalaha adduunka ugu horreeya waxaana si gaara ah carabka loogu dhuftaa shiinaha jabaan hindustaan hindiya ruushka turkiga iyo koonfurta kuuriya warbixin dhanka dhaqaalaha oo dhowaan la daabacay waxaa lagu sheegay in hong kong ay tahay halka shirkadaha adduunka ugu badan ay degan yihiin waxaana lagu qiyaasaa shirkadaha xarumaha ku leh hong kong lixdan iyo siddeed boqolkiiba shirkadaha adduunka oo dhan laga soo bilaabo dhammaadkii sanadkii sagaashamaadkii ilaa labada kun laga soo gaaro dhaqaalaha dhowr wadan oo qaarada ku yaala ayaa kor u kacayay wax ka badan boqolkiiba sideed aasiya waa halka ay ku yaalaan dalalka hodanka ku ah khayraadka dabiiciga ah sida shidaalka kuwaasoo u badan kuwa dunida carabta la yidhaahdo waxaana ka mid ah qatar kuweyt sacuudiga baxrayn cumaan imaaraadka carabta kasakhistaan turkmanistaan iiraan iyo brunee waddanka dekadiisu adduunka ugu mashquulka badan tahay oo qaaradan ku yaala waxaa loo aqoonsan yahay singabuur hadda qaaradda waxaa ugu dhaqaalo badan shiinaha waxaana ku xiga hindiya iyo jabaan dadka arrimaha dhaqaalaha falanqeeya waxa ay sheegaan in dhaqaalaha qaaradda inta badan uu ku tiirsan yahay khayraadka dabiiciga ah sida shidaalka dahabka kalluunka dalagyada la beerto gaar ahaan bariiska dalxiiska iyo qalabka ay warshaduhu soo saaraan dalka ugu wax soo saarka badan waa jabaan oo soo saara baabuurta adduunka ugu badan iyo kuuriyada koonfureed oo iina soo saarta qalabka ugu badan elektroniga ee adduunka xilligan laga isticmaalo sanadkii labada kun dadka taajiriinta ah ee lacagta badan haysta ee qaaradan u dhishay waxaa lagu qiyaasay in ka badan saddex milyan oo ruux xagga afafka haddii aan egnana qaaradda waxaa looga hadlaa luuqado badan waana qaaradda adduunka ugu luuqadaha badan tusaale waxaa loo soo qaataa lix boqol oo af oo looga hadlo waddanka induneisiya hindiya oo looga hadlo siddeed boqol oo luuqadood iyo weliba boqol luuqadood oo laga hadlo waddanka filibiin luuqadda ugu facaweynsa ee qaaradda looga hadlo waa afka carabiga oo dadka ku hadla ay gaarayaan laba boqol toddobaatan milyan oo ruux xagga diimaha haddaan egnana dhulka qaaradda ay ku taallo waaba halka ay ku soo degeen diimaha samaawiga ah oo dhan waana halka ay ka soo baxeen ambiyadii ilaahay u doortay inay koonkan xaqa u horseedaan waa halka ay ku yaalaan dhulka barakaysan islaamka sida magaalooyinka maka iyo madiino iyo masjidka al aqsa diinta islaamka ayaa ah tan ugu badan ee dadka qaaradda ku nool ay haystaan waxaana ku yaalla dalka adduunka ugu muslimiinta badan oo ah induneisiya in ka badan hal bilyan oo ruux oo muslimiina ah ayaa qaaradda ku nool waxaana dalalka ugu muslimiinta badan qaaradda ka mid ah induneisiya oo kaalinta koowaad ku jirta bakistaan hindiya bangaladesh sacuudiga iiraan iyo turkiga sacuudigu waa halka ay ku yaalaan dhulka barakaysan ee laga soo saaray nebigeena moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ahaatee oo ay sanad walba booqdaan malaayiin ruux oo muslimiina ah, halka dalka iiraan uu yahay halka shiicada ugu badan ay ku nooshahay dhowr waddan oo aasiya ku yaala sida hindiya ama dhulka hadda loo yaqaana bangaladesh waxauu islaam ku gaaray intii uu noolaa nebigeenna moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ahaatee kadibna waxaa ku faaftay khilaafooyinka islaamka ee isxigay masaajidda ugu faca ee qaaradda ku yaalla waxaa ka mid ah xaramka oo magaalada maka ku yaalla masjidul quba oo magaalada madiine ku yaalla iyo masjid al aqsa oo ku yaalla magaalada qudus ee dhulka falastiin dalka shiinaha waa meesha ugu badan ee muslimiinta lagu dhibaateeyo loomana ogola inay si xor u cibaadaystaan dalka labaadna waa baarma oo xataa muslimiinta dalkaasi loo diiday inay ku noolaadaan ama dhalasho qaataan dhaqanka marka la eegana dadka qaaradda ku nool waa ay kala dhaqan duwan yihiin waxaana isku dhaqan eeg hadba sida waddammadu ay dadkoodu asal ahaan isku leeyihiin xagga raashinka ama cunnada haddaan eegnana cunnada ugu badan ee qaaradda laga cuno waa bariis hase ahaatee dalal badan ayay caado ka tahay in laga cuno hilbaha xawayaanka xalaasha ahayn sida eeyaha doofaarka bisadaha jirka ama dooliga iyo cayayaanka dalalka islaamka ahna waxaa laga cunaa raashinka xalaasha ah cayaaraha haddaan agnana qaaradda dal walba oo ku yaalla waxa uu leeyahay kooxo cayaaro waxaase jiray xiriir qaaradoo leedahay oo loo soo gaabiyo a f c ma jiro dal qaaradda ku yaalla oo weli ku guulaystay koob adduun hase ahaatee cayaartoyda kuuriyada koofureed ayaa heer wanaagsan ka gaaray cayaarihii adduunka ee sanadkii labada kun iyo labadii lagu qabtay waddankaasi koonfurta kuuriya iyo jabaan oo qaaradda ka wada tirsan cayaaro kale way ka mid yihiin ragbiga orodada feerka dabaasha fardafuulka iyo awrta la tartansiiyo ayaa qaaradan aad looga xiiseeyaa warbixintii wax ka bara wadamada caalamka dhegeystayaal toddobaadkan aan qaaradda aasiya ku egnay intaasayna joogto tan toddobaadka dambe nabadgelyoumahadsan yahay wariyaane burhaan diini oo inala socodsiinayay xubintii wax ka bara caalamka oo todoadkiiba aad bar ka maqashaan oo todoadkan aynu ku qaada arrimaha la xiriira qaaradda aasiya iyo waxaynu ka naqaano weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenan o ad nagala socotaan saaxiibayaal ku noolo culmadu ka dhigriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tume cayaaraho sharafay heedahood barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiibayaal markana dalalka vietnam iyo philipiin ayaa waxa ay markaa wada siixdeen heshiis ay markaa dhaqaale ay ku horumarinayaan iskaashi arrimaha amniga ah, dhanka badda oo ay yeelanayaan xilli uu taagan yahay khilaafka u dhexeeya philipiin iyo sidoo kale shiinaha ee la xiriira koonfurta badda shiinaha oo ay isku haystaan labada dal ee philipiin iyo sidoo kale shiinahaba lacag gaaraysa saddex trilyan ayay markaa u qorsheeyeen in lagu bixiyo eh, marka la eego horumarinta iskaashi dhanka dhaqaalaha iyo sidoo kale iskaashi dhanka amniga ee badda iyagoo markaa arintan ay isku afgarteen xukuumadaha vietnam iyo sidoo kale philipiin xilli ay si dhow ula socota arrintan shiinaha oo iyadu aaminsan in badda koonfureed lagu muransan yahay ay iyadu leedahay heshiiskan ooay eh, markaa wada saxiixdeen eh, hogaamiyaasha wadamada philipiin iyo vietnam ayaa waxa ay markaa isku afgarteen labada hogaamiye in ay markaa horumariyaan iskaashiga dhanka dhinaca badda sidoo kalena la hormariyo howlgalka milatari iyo kan amni ee badda oo ay sameynayaan ciidamada badda ee dalalka vietnam iyo sidoo kale philibiin badda koonfurta shiinaha waa meesha markaa sanado badan uu ka taagnaa muran marka dhanka badda oo ka dhexeeya filibiin iyo shiinaha filibiin waxay aaminsantahay in iyadoo ay leedahay biyaha halka shiinuhuna aaminsan yahay in qaybtaa ay iyagu leeyihiin waxaana sanado badan soo taagnaa inta badan eh, marka la eego muranka dhinaca badda ee u dhexeeya wadamada vietnam iyo sidoo kale filibiin xiisada labada dhinac ayaana iyagu mid mar waliba waxa ahayd mid joogto ah filibiin oo iyadu eh, xulafo la ah mareykanka ayaa inta badan waxa ay eh, ismarwaa dhanka badda uu kala dhexeeyey khilaaf eh, dhanka biyahaba eh, xukuumadda shiinaha oo iyadu laftirkeeda aaminsan in biyaha ay iyagu leeyihiin waxaana jirtay in dhowr jeer dhinacyadu ay isku eedeeyeen in lagu soo xadgudbay midba midka kale xuduudihiisa gaar ahaan xeebaha shoaal loo yaqaano oo iyagu ah inta badan badda koonfureed ee lagu muransan yahay waxaa la aaminsan yahay heshiiskan dhexmara vietnam iyo filibiin inuu culays ku keeni karo xukuumadda shiinaha oo iyadu laftirkeeda aaminsanayd inay u baahan tahay iskaashi inay la yeerato dalalka kale si ay u hesho e, isbahaysi hadhow ka badbaadin kara haddii ay timaado marka la eego dagaal siyaasadeed mid diblomaasiyadeed iyo sidoo kale nooc weliba oo dagaalaba ah, maadaama dhinacyadu mar weliba uu khilaaf ka dhexeeyo iyadoo labada xukuumadoodna ay markaa u muuqdaan kuwa iyagu doonaya mid weliba inay hormariso ajendadeeda la xiriira lahashyaha badda sidii ay uga gadi laheyd fagaarayaasha caalamka fadhiyada golaha amniga iyo si guudba shirarka ay yeelanayaan ururada iyo isbahaysyada ay ku kala jiraan marka filibiin iyo sidoo kale xukuumadda shiinaha dhinaca kalena maxkamadda sare ee dalka bakistan ayaa waxay ku xukuntay ra-iisul hore ee wadankaasi bakistan cimraan khan iyo sidoo kale eh, xubno kale uu ka mid yahay wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee pakistan shaax maxamuud eh, qurayshi oo iyagu eh, lagu xukumay toban sano oo xabsi ah iyadoo oo markaa lagu eedeeyey xubnahan inay faafiyeen xogta iyo siraha qaranka baakistan maxkamad gaar ah oo markaa dhegeysanaysay eh, kiiskooda oo iyagu markaa xubnahan ku xirnaa xabsiga rawaale ee wadanka baakistan ayaa waxay ku dhawaaqday maxkamaddu in toban sano oo xabsi lagu xukumay xubnahan maadaama lagu eedeeyey in iyagu ay ku lug leeyihiin marka la eego arrimo musuq maasuq iibsashada ah, magaca qaranka bakistan hadiyado lagu keenay iyo dhaqaalo musuq maasuq iyo wax-isdabamarin iyo sidoo kale bixinta sirta qaranka waxaana markaa la aaminsan yahay in cimraan khan lagu hayo dagaal siyaasadeed oo keenay in xitaa xafiiskaba laga eriyo oo ay baarlamaanku kalsoonida kala noqdaan bishii abriil sanadii taasi oo keentay in gebi ahaanba cimraan khan mugdi uu galo mustaqbalkiisa siyaasiga ah wixii ka dambeeyey xilligaana waxaa ku furmeeyey arrimo badan oo ay ka mid yihiin haatan kiiskan ku furan oo ay ku soo eedeeyeen hay-adaha xeralinta ee waddanka bakistan taasi oo keentay in markaasi haatan lagu xukumo toban sano iyadoo dhowr jeer xabsi lagu xukumay uu racfaan ka qaatay walow master khan haatan ugu dambeyn la sheegaya haddana mar kale in muddo toban sano ah lagu xukumay taasi oo la xiriirtay in lagu eedeeyey in master khan uu isagu bixiyey arrimaha la xiriira eh, sirta qaranka sidaasoo kalena musuq maasuq eh, lagu eedeeyey waxaana la aaminsan yahay eh, arintan in ay keeni karto inuu mugdi galo mustaqbalkiisa siyaasiga maadaama qorshaha laga leeyahay ay tahay in cimraan khan laga reebo doorashooyinka ee waddanka bakistan in aanu mar dambe isku soo sharaxin maadaama xisbigiisa uu yahay kan ugu awoodda badan marka la eego golayaasha baarlamaanka sidaas oo kalena saameyn ku leh siyaasadda bakistan in muddaana kusoo jiray dhinaca kalena kuuriyada waqooyi ayaa iyadu toddobaad gudaheed waxa ay sameysay tijaabadii saddexaad oo ay ku sameyneyso hubka casriga ah ee qaarkood ay ku jiraan kuwa qaaradaha ka gudba gantaalada sidaasoo kale kuwa balastiga loo yaqaano iyo kuwa kale madaxyadooda hubka nukliyerka lagu xiro qoraal ka soo baxay xukuumadda kuuriyada koonfureed milatarigooda waxaa lagu sheegay in eh, nuuc gantaal oo ka mid ah kuwa nuuca balastiga loo yaqaana lagu tijaabiyey badda dhanka galbeed ee kuuriyada waqooyi sida ay sheegeen xukuumadda eh, markaasi saaule kuuriyada koonfureed koonfur kuuriya iyo mareykanka sirdoonkooda ayaa iyagu waxay sheegeen markaa inay taxriirinayaan haatan baaritaann ay ku wadaan eh, nuuca gantaal ee la tijaabiyey iyo sidoo kale waxa ay ka damacsan tahay waqooyi kuuriya in muddo hal toddobaada ilaa shan ilaa afar tijaabo la sameeyey iyo ka badanba waqooyi kuuriya dhankeeda iyadu waxay sheegtay inaysan joojin doonin tijaabada gantaalada casriga ah ee qaarkood madaxyada nucliyerka lagu xiray ah iyo kuwa balastig ah oo ay sheeganaan in mar waliba ay wadi doonaan hogaamiyahooda kim janan ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay horumariyaan noocyada gantaal ee loo yaqaano pal wasal oo kamid ah a noocyadii u dambeeyey ee xukuumadda pyongyong ay markaa farsamaysay qorshaha laga leeyahan waxaay ku sheegeen inuu yahay inay isku diyaarinayaan haddii ay timaado faragelin milatary iyo iskulacyo dhexmari kara iyaga iyo xulafada kale ee mareykanka ay kamid yihiin kuuriyada koonfureed jaban oo laga yaabo mar weliba in gacanka hadal ay dhexmari karaan dhinacyadan maadaama xiisada gacanka kuuriya ay sanado badan soo taagneyd pyongyong waxay ku doodaysaa in iyadu ay awood u leedahay inay soo saarato hubkeeda sidaasoo kale tijaabo ay sameysay ciidanana aynay kala tashanin xili dalalka gacanka kuuriya ku yaalana ay ku doodayaan inay muhiim tahay in la ilaaliyo xasiloonida iyo sidaasoo kale badqabka markaasi beriga iyo baddaba maadaama inta badan dalalka ku hareeraysan aanu xiriir badan kala dhexin xukuumadda kuuriyada waqooyi oo ay ka mid yihiin jabaan iyo kuuriyada koonfureed mar welibana laga cabsi qabo in gacanka hadal dhinacyadan uu dhex karo weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan knn waad socotaan dhegeystayaal k kana baqaye aabbaha dilayay oodahayga roganini umalka ajo kaama dhoobayn igarh kaama gaagixin kaamana abtegayo anigu anigu adigaan ku jecele odhaxdaygu qood ma og tahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhex yaali ma og ayaamahan anigiyo kabo arxanama dhex yaalin ma og tahay ammaaniyo weligooda baalmale anna kama sugaaye haddaa doonta ololo ma og tahay ammaani weligooda baalmali anna kama sugaay haddaad doonta ololo waxba iima iidini edeg edeg edeg gaadi gelisayne wanaagsandona ilmada ikaalay kuma odhan ilbaxuna maa sidan ragna lama aftuuge anigu anigu adigoon ku necbe kuma odhan ilbaxuna maa sidan ragna lama tuubi anigu anigu adigoon ku necebi orod orod orod aragooga qari orod orod orod aragooga qari Thank you. jacaylkaba adiga igu ama jeerta awdalani haysukaya kuufini umalka igada ajo kaama dhoobayn igadh kaama gaagixin kamana abtegayo anigu anigu adigaan ku jecele adjo kama dhoobayn dhigaadh kama gaagixin kamana abtegayo anigu anigu adigaan ku jecele ma og tahay afeefiyo inadkaysa wacayo aan ku lahaa jo tahay afiifiyo inadkaysi wacayo aan kuna lahajo ma og tahay uldhebiyo haddaad noqon lahaydodo kuma eegi karay iska kaylowo tahay uldhebiyo haddaad nugun lahayd udub kuma eegi karayey iska kaylow waxba iimayidni uba uba uba tay jacaylko meelaha ka oy oy ilmadaygataa

aalaykuma odhan ilbaxuna maasidan ragna lama aftuumi anigu anigu adigoonku necebi orod orod orod argaaga iga qalin orod hestaas waxaa ku luuqeynayay fanaaniinta cumar xasan dhowraay iyo khadra dahaar ciige waxay hayd dhaxtaalka barnaamijka kulanka k n n warbixino kale iyo heese kale ayna soo socda balse markan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maanta kale waxaa dunida ka dhacay ifraah axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa talaado taariikhdan waxay ku beegan tahay soddonka bisha koowaad ee janaayo sanadkuna waa laba kun afariyo labaatan waa maalinta soddonaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aan la idmo saddex boqol soddon iyo lix cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sagaalkii waxaa jabuuti lagu qabtay doorashadii madaxtinimada soomaaliya waxaana isku soo sharaxay shariif sheekh axmed oo ahaa xubnaha midowgii maxkamadaha islaamka maanta oo kale sanadii labadii kun labaiyo labaatankii dagaalamayaasha al-shabaab ayaa gubay tuulooyin dhowr ah oo hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyaga oo dab qabadsiiyey guryo ay lahaayeen dad rayid ah maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sideed iyo labaatankii markii ugu horeysay waxaa suuro gashay in qadka taleefonka ay ku wada xidhiiraan isgaarsiin laba dal oo kala duwan waxaana sidaa sameeyey xilligaasi wadamada mareykanka iyo holland maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sideed iyo afartankii waxaa la dilay hogaamiyihii u dhaqdhaqaaqi jiray xorriyadda dalka hindiya mahaadma magandi kaasi oo lagu dilay magaalada new delhi ee dalka hindiya maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii in ka badan boqol kun oo ruux ayaa dibadbaxyo ka dhigay magaalooyin ka mid ah qaaradda yurub kuwaasi oo kasoo horjeeday cunsuriyadda lagu hayo dadka madowga ah maanta oo kale sanadii labadii kun lix iyo tobankii maleeshiyaadka bukoxaraam ayaa weerar ku dilay ku dhowaad boqol ruux weerarkaasi oo ka dhacay qeybo ka mid ah dalka nigeria maanta oo kale sanadii labadii kun iyo labaatankii hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo w h o ayaa ku dhawaaqday in xaalad caafimaad oo deg deg ah ay ka jirto caalamka kadib markii cudurka covid nineteen uu ku faafay dalal badan oo kamid ah caalamka ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii labadii kun saddex iyo labaatankii qarax ismidaamin ah ayaa ka dhacay magaalada bishiwaar ee dalka bakistan waxaana ku geeriyooday in ka badan boqol ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen laba oo ruux guud ahaana waa eegi intaa xubintii maanta oo kale markaana dib idin idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n maasantahay ifraaxoo la socodsiinaysa xubintii maantaoo kale waxaa dunida ka dhaco qayb ka ahayd barnaamijka kulanka k n n warxinada kale barnamijka dngrah ciidamada ayaa waxa ay xoojiyeen weerarada ay ka furinayaan qeybo badan oo kamid ah mareykanka iyo sidaas oo kale daanta galbeed haddii aynu daanta galbeed ku horumarnana ciidamada yahuudda ayaa waxa ay direen saddex kamid ah dhaqaatiirta ku sugnaa isbitaalka ibnu siina loo yaqaana ee ku yaala magaalada janiin daanta galbeed dhulka ay xooga ku haysato yuhuudda sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin sidaas kale ciidamada yuhuudda ayaa waxa ay markaa sheegeen in xubnahan ay dileen ay sheegeen inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha ee marka ururka xamaas walow ee arrintaa aan loo hin cadeyn marka laga taga sheegashada yuhuudda sidaas oo kale isbitaalka aan ee masjidka loo yaqaano al faaruuq oo ku yaala khan yunis ayee waxaa laleeyahay waxaa burburiyey ama duqeeyay ciidamada yahuudda diyaaradaha dagaalka iyadoo deegaano badan oo khan yunis ka midana ay toogasho ka wadaan ciidamada yahuudda intii lagu guda jiray duqeymaha ciidamada yahuuddu ay ka wadeen xerada qaxootiga ee tulkrem loo yaqaano waxaa laleeyahay waxa ay burburiyeen deegaanadii iyo guryihii dadka rayidka ay lahaayeen iyagoo adeegsanaya baldoosaro ay ku burburinayaan wadooyinka sidaas oo kale ay ku jarayaan tubooyinka iyo marinada kaabayaasha dhaqaalaha ee biyuhu ay maraan oo ay xitaa ku jiraan meelaha isgaarsiinta korontada sida ay qortay wakaalada qorarka ee falastiin ee waafa waxaa sidoo kale ciidamada yuhuuddu ay ku xireen magaalada janiin ee deegaanta galbeed shan ruux oo falastiiniyiin ah intii ay ku guda jireen weerar ay markaa ku qaadeen xaafadaha ay dadka rayidka ah degan yihiin haddii dhanka khaza aanu aynu aadnana diyaaradaha dagaalka yahuuddu waxay duqeeyeen eh, markaa qeybo badan oo ka mid ah marinka khaza gaar ahaana halka loo yaqaano sabra oo markaa ay deganaayeen dad rayad oo falastiiniyiinah ah, eh, waxayna u dhowdahay isla khaza labaatan ruux oo rayada ayaa ku geeriyootay iyadoo intaa in ka badan ay ku dhaawacmeen sida ay qortay wakaaladda wararka ee falastiin ee waafa waafa waxay qortay in eh, dad badan oo isugu jira haween iyo caruur laga saaray xaruntii qaramada midoobay ee falastiin ee khazo ku taalay iyadoo oo markaa sababta looga saaran ay tahay in ciidamada yahuudu ay weeraro toosa ku bilaabeen iyo toogasho dadka ku sugan isbitaalka ahl alcarab ee ku yaala khaza oo si xoog leh ay markii hore u saameysay duqeymaha iyo sidoo kale dhibaatada ciidamada yahuuddu ay ka wadaan khaza oo kale ciidamada banitriga yahuud waxay duqeeyeen halka loo yaqaano bat al samiin oo u dhow eh, markaa al amal halka loo yaqaano oo kaabiga ku haysa khan yunis koonfurta khaza ayaana dhacdaa isla wakaalada wararka ee falastiin ay waafayaan arrintaa qortay dhaqdhaqaaqa xamaas ee falastiiniyana waxay sheegeen in isra-el ciidamadeedu ay kala baxdo khaza sida kaliya ee xalka lagu heli karay arrintaa tahay haddii aanay la bixinna aysan marnaba sii deyn doonin xubnaha yuhuudda ay maxaabiis ahaanta ay u haystaan dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin waxay markaa sheegeen amay ku goodiyeen inaysan marnaba sii deyn doonin xubnaha ay ku hayaan gudaha khaza ee ah maxaabiista yuhuud ay dagaal qabsadeen ilaa in israel ay ciidamadeeda kala baxdo ee khazana ay markaa shuruud kaga dhigeen in ka badan boqol ka mid ah ciidamada yuhuudda oo isugu jira xubno ciidamaha israakiil iyo shacaba ayaa waxa ay gacanta ugu jiraan dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin kuwaasi oo bilowgii dagaalkaba gacanta ku dhigay xubnahan xamaasna waxa ay haatan shuruud oga dhigtay yuhuudda inay joojiso duqeymaha iyo baabi-inta dadka rayidka ay ku hayso sidaasoo kalena ay eh, markaa ciidamadeedu kala baxdo eh, gudaha marinka haza iyo deegaanada kale ee haza ay kasoo galeen eh, iyagoo aan taa fulinna waxay xamaas wacad ku mareen marnaba inaanay sii deyn doonin oo aynan markaa ay hayn doonaan xubnaha ay gacanta ku hayaan sidaasoo kale xamaas iyana waxay sheegeen in ay magaalooyin kamid ah yahuudda ay ku rideen gantaalo casriya ah, iyadoo ay arintan noqonayso markii ugu horeysay tan iyo sidii uu bilowday dagaalka dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo sidoo kale yahuudda oo haatan ku dhow muddo afar bilood ah xamaas waxay sheegtay in weerarada duqeymaha iyo gantaalada ay ku bartilmaameysadeen koonfurta yahuudda ayna khasaare u gaarsiiyeen xubnaha yahuudda waxay sheegeen in weerarada ay yihiin kuwa ay eh, markaa ugu argudayaan dadka rayadka ee falastiiniyiinta ee dhibaatada lagu hayo markaana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiy allay leedahay aryaadhaha kalamaane istaad iyo muqdisho waxaa ka dhacday barta barta barta barta cayaaraha barta waar walla weynay ciyaartiinna xiisaheeda iyo xamaasadeedu way badnayde koobka lagu tartamayay madaha buu ahaa urba waxalay magaalada gaalkacaya lagama seexan haddii gurbaankii bariga ka socday waqooyiga gama buu u diidey dadkana waxaa u shidnayd koobka geya cabdullah geya guricayl geya cadada geya baxda geya dhuusamareeb geya gaalkacya geya balambal geya celdheer geya warnamiya umaysiin warsaday isunga rooytan hamar ila walaalkaayo haddii kuhunduru waayteen hodhasinkurooyi maysuu biifadeen oo madooila sababtaad uga baxdeen sidaasay ahayd bownin carooda laga badi dheegi jiray aryaadhaha toddobaadkii la soo dhaafa xamaasada iyo xiisadu halkay maraysa dad badan oo waxgaradhaa ka xumaada sababtoo ah dad maangaab ahaa cayaarihii gobolada u dhexeeya wax qabiil ka dhexeeya ka dhigay laakiin ninkii muqdisho hore u joogi jiray waxba uu arki mahinoo iyadoo xabad lagu tartamaayo u arki jiriye laakiin ilaahay mahaddii beriga waxa lagu tartamayaa huwaa banoon kalsooni bahashu anaa kaa xabada badanna maahina anaa kaa cayaar badanay maraysaa muga ilaahayaa quluubta gedgediya abnigana keena hadda cayaartii dhacday iyo amnigii ay ku dhammaatay ilaahay weyne waaxidkaa ah ha looga mahadnaqo muga lamaadna ciidankii abniga sugay ha looga mahadnaqo muga saddexaadna banoonigiinna iska cayaara balaayo iyo baas ma jirtee wardabowa koobka la ciyaarahaya buntland kamaysan gelin doorashana waa ku mashquulsanayn ciyaartana waa fiirsanaynay dariska xalaasha meeshaana waa u hambalyayna yaa shalay inaad dartood uga baxdeen ma ogtiin horta waar walloweynay haddaad farigelinta naga dayn weyseen hataa ciyaaraha ma naga qayb gelin weydiin warwaaqlow taageerayaasha somalilan iyagoo calankoodii sitay garoonka joogeen waar miyaa la aqoonsaday war anigu soomaaliya in isbeddel nabadeed ka socdo waxaan ku ogaaday markaan arkay dad habeen hore garoonka hortiisa ku baryey iyo markaan arkay dad isboortisku dhab ka yahay oo oynayo in laga guulaystaaha ay dhib ku tahay iyo kuwa markay guulaysteen farxad la oynaya marka kubaddu waa isdhexgalayaa astaan nabadeede warkalamaaney oromaa yaabtaa la yidhi waxayna dhaheen intii caalamka galmudug wadatay ayaa badda naga difaaci kartee yaa naga celin raba eebaago inta kalena hadday ugu darantaa ka sii daraa laheed war kalamaaney anigu horta waxaan u hambalyaynayaa labada tababare ee hirshabeelle iyo galmudug kala watay axmed tahliil iyo cabbaas maxamed labadubana mas-uuliyaday muujiyeen intaan cayaartu bilaabanna labada kooxooday isu keeneen ayagoo gacmaha hisaysayna soo bandhigeen taageerayaashana waxay ku dhaheen banooniyaan cayaaraynaa ha dagaal nagama dhexeeyo adinkana taageerayaal banooniyaa tihiinna taageerayaal beeleed ma tihiin waxa kaloo hambalyeelinaha oo mas-uuliyad muujiye garsoore sarakaafi shiinayee labadii calawadee la shaqaynaayey waxa kaloo dadaalama iloobaana suubiye xidhiirhka kubadda cagta waxa kaloo mahad mudan oo dadaal weyn sameeyey ciidanka amniga kuwa garoonka gudaha jooga iyo kuwa bannaanka joogay iyo taliyaashooda oo marna nasan war ayaartu weli bili iyoonay quruucii suurtun waaley taageerayaasha war war mahaysaane taageerayaasha sanadkan waa la yaabay shala kuwa garoonka dhexdiisa inta fawda ka sameeyey askartu soo qabatay waxay ku baryootameen inaan bannaanka loo saarine shabaqle inta lagu rido ay gudihiisa ciyaarta ka fiirsadaan kadibna gawaadhidii shabaqlayaasha oo garoonka dhex taallay ayaa inta lagu xiriyay halkaa ciyaarta ka fiirsanayo inay ka taageerayo inay ka dhex boodboodayeen ciyaar buntland ka maqan tahay inay xiisaddaa yeelan kadhodee ma malaynayn war sanadkan ciyaarihii maamul goboleedyada muqdisho ka dhacay kuwii hore waa ka bedel xamaasadooda iyo xiisadoodu waa kacsanayd soomaaliyana kuma koobnayno xataa adduunka lagala socday sababtoo ah madaxweynaha fiifa waa soo hambaliyeeyey qaramada midooboo la yaabo aaminila in ciyaar sidaasoo kaleeta soomaaliya lagu qaban karo amniga ay ku soo dhammaan kartana waa soo hambaliyeye oo kaali daad walaalahadii aanu isku hambaliyeyna ciyaartuunuubuma ka jarne war xitaa koobka yurub laga ciyaaro faynalkiisa sidaan oo kale garoonka looma soo buuxiyo naw wargal mudug iyo somalilan goormay wada ciyaarayaan warba adiga qaranka naga wareeranahaye hadda maamul goboleedyadaad ku soo idhaywarnimayo waxaa la yidhi cayaarihii shalay soo dhammaaday sida ay taageerayaasha xamaasadda ugu samaynayeen iyo sida kubadda xiisaha loogu yeelay saddex arrimood oo guul ah ayay muujinaysaa baa la yidhi waatan koowaade in caalamku u ogaado uuna qiro horumarka iyo nabadda ka jirta soomaaliya waatan labaade dhallinyarada somalilan ee ragga siyaasiyiinta ay beenta ku wareeriyeen inay u baahan yihiin inay soomaalida kale soo dhex galaan oo cayaaraha ka qayb galaan waa qodobka saddexaade dhallinyarada khawaarijta duurka ku jirta geedaha iyo godadka kuhoos hoyda inay dareemeen farxadda naxariista iyo nolosha ka maqan ileen meelay ku hadhaan hadeer ma jirti meelaan ku hadhaa hadeer ma jirti warbow kuwa maxaa loo odhan waayey ugadhiyo dugaag iyo ileen xoola ma ahidi caqli iyo garad buu rabbi kugu abuure ku adeegta garashada war waxaa la yidhi lakala teg orodsa maahane hadday kuwa duurka ku jiraan kuwaa ku haminaya inay qaranka sooma soomaaliya matalaane qaar kamid mid ah ciyaartooydii oo la waraystay meesha ay ka fakarayaan iyo meesha dadka qaarkood joogo waa kala duwan tahay goolkiibarkii galmudug oo ka soo jeeda hirshabeelle master asensio oo la waraystayna wuxuu yidhi aniga ujeedkaygu waa inaan soo bandhigo hibadayda ciyaareed kadibna aan qaranka soomaaliya u baxoon u safto marka dadka qoloqolada ka fakaraya dhallinyarada kale matalaya ahiba qabiil ma aaminsaneen xaggay iyagu u wadaan waarde maxaad ula yaabaysaa malaha way handaraaban yihiin horta aniga waxaa lay sheega lama igaaro isla dhalatay inay hirshabeelle iyo galmudug u kala cayaaraayeen goolhayihii galmudug koobka u qaadana hirshabeellow ka soo jeedaaho waa heer beled weyne shanta cayaartooyo ugu laacibsaneedna geda amba caabud waaq iyo waxay ka soo jeedaan xataa qardho koonfur galbeed cayaartooydii ka dhaawacantana qaaraaba guriceel ka soo jeeday hadda cayaartu qabiil ma lahayna degaanay aheed war horta kala maanay baawayaal dhalinyarta iyaarasi e isdhaxgal bulshiyadan iyaareen laakiin taageeriyaalka iyo qabiilqabiilku weelayen war madayow taageerayaashu dhib ma wadin waxa ciyaarta xamaasada iyo xiisaha u yeelana iyagay ahaayeen waxa garoonka bilay oo qurxiyana iyagay ahaayeen waxa bilicda magaalada soo bandhigayna iyagay ahaayeen waxa baatiga qaaliyeeyey oo calamadii gobolladooda ka jartana iyagay ahaayeen laakiin dhibaatada waxaa waday shakhsiyaad baraha bulshada isticmaala oo aan xitaa garoonka tegin qaarkoodna dalkaba aysan joogin iyo dad maangaab ahoo mikrofoon hoosta laga geliyey hoaalmeel bayaalihungurijeeyallaanay fayuusa weydiyaahayna adigana madayow faynuusa taa un kaa dhunta war calaa kulli xaal waraya dhammaantiin ciyaartii oo lagu kala baxay guulna waa ku dhammaatay muqdishona waa nabad waana wax ilaahay looga mahadnaqo urbow madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu u xulka galmudugga koobka maamul goboleedyada ku guulaystay wuxuu kaloo u hambaliyeeyey kooxda kaalinta labaad kasta hir shabeelle wuxuu kaloo u hambaliyeeyey intii ka soo shaqaysta hawshaa qabatay wuxuu kaloo u hambaliyeeyey ciidamada kala gadisan ee sugay waar madaxweynuhu ma hir shabeeluhu ka soo jeeday mise galmudug warwaaqlow hadda waa madaxweynaha soomaaliya war weli sheegasan sheega laakiin madawiinaha gooroo magarboodanhehaytuu war madaxweynaha galmudug qorqor eh. oo farxadii ka badatay eh. madaxtooyada albaabkeeda waxaa la ballaqayaa la yidhi eh. cid kastaana waa soo gelaysayaa la yidhi welisaqana waa lagu dhex tumay qosalkiisa iyo farxadda ka muuqatana waa la yaabay oo madawiin goorgooragosol bilaaway war madayow galmudug madaxa furana warkeeda dhex geline madaxweynuhu wuxuu yidhi kooxda galmudug iyo hirshabeelleba waa u hambalyaynayaa weliba waxa uu qira ciyaartoyda labada kooxood inay si fiican u ciyaareen qurbow madaxweyne qoorqoor waxaa kaluu yidhi haddiina la ogolaado ciyaaraha maalmaha sanadka damba annagaa marti gelinayna bow haddaadnaa ka aqbashaanina annagu waa ka qaybgelayna war bashiirow galmudug baa ahayd waxaa sanadka hore uga baxday cayaarta warbow koonfur galbeed baana koobiyeyso naga dambaysaye hadda galmudug deris baanu nahay war bashiirow madaxweyne qorqorba wuxuu yidhi denijidu noo falayo inaan ku daysannaan rabnaa mukalaha laygugu naqmiyow ka wadaa waar wallo weyne annaguna ixtiraaf baanu iga sugaynaa idunkuna ciyaaraha ku jirtaane yaabnay annagu iyo sidee waxidinka yihiin warwaaqlow sooma maqal barta barta barta barta ciyaaraha barta war cayaarahan madaxdii hore madaxdii dambeba waa hambalyeeyeen waar muuse bixi ma hambaliyeey aryaadhaha samigay cabdulla buuqi ayaanta leesla dhex maraaya ka yaabay wuxuu yidhi how eh. bulshadu heesku barate eh. banooniyaan la geelin buuq eh. bulshadu heesku barate banooniyaan la geelin buuq cabdulla waxaa ilaahay naga gudbiyo aan maqli jiray bannaanbax buuqla beerta keen bugtiiha no bilaabate warwar ma haysiine macallinka xulka qaranka xasan sheekh maxamuud eh. oo cayaar u dhexaysa afrikii tireenaga uga qaybgalay magaalada roma eh. wuxuu yidhi etoobiya cayaartooyga ka socda abiy axmed shirka ha laga saaro eh. sababtoo ah heshiisya aysan fifa ogolayn oo xeerka ciyaaraha aanan ku jirin ayuu la galay koox ka cayaartay heerka labaad ee soomaaliya taasuna qawaaniinta iyo xeerarka isboortiga ay xadgudub ku tahay walbo falanqeeyayaasha isboortiga waxay sheegahayaan in abiy axmed ciyaaraha caalamiga ah laga mamnuuci doono warkalamaanay war ma mahaysaane ciyaaryahan qadka dhexe uga dheelayay kooxda khawaariijta kana soo jeeday lubnaan ayaa xalay kaarka xasaanka ku qaatay garoonka garoonka jeexjeexa ee gobolka mudug kaasoo waayadii ugu dambeeyey martigelinaya ciyaar aad iyo aad u kulul ciyaartaba kama qaybgalahaya miyaa naw waara khiraaba loo diray baa lagu yidhi war oo kale yaa arkay oo lubnaanna soomaaliya ma ka ciyaartaa iyadaaba teedu haysataa warqadka dhoxoo dhan waa lubnaaniis iyo carab kale halka daafaca khawaarijtana ay oramo iyo afrikaan kale ka buuxaan cayaartooyda soomaalida ee khawaarijtana waa in yaroo ambaah lagu soo qaatay oo garbaha ka cayaartay iyo nambar naynka weerarka ah waar talow tababaruhuna xagguu ka soo jeedaa warwaqalow dadka xantamaa waxay leeyihiin taageerayaasha burco iyo buuraha tooraboora way isku xihan yihiin naw waar buur nama matelo umawso boqor ma ahan war majaladada kalamaan sbortis waxay raadinaysaa milkiilaha kooxda khawaarijta iyo dalka uu ka soo jeedo war hadday usaama bilaadin iyo emana dawaahiri dhinteen amaan la kala xigin hadde aryaadhaha macalinka xulka qaranka xasan sheekh waxa uu yidhi kooxda khawaariijta bugiseerisidii laga bixiyo ee cayaaraha soomaaliya ka fadhiistaan lama oga ka kadib mahay ka cayaari doonaan war hadday african cabnation uga dhammaato ilamaha inay markaa boos heli doonaan waar walaweynay ciyaarta somalilan ka socota war kama haysaane arsenaal baa idin wareeriso ciyaaraha kale ee adduunka ka dhacaya war kama haysaane jiyeeshihii somalilan muuse biixi labadii kooxood guurtida iyo wakiilada ayuu madaxa isku geliyey dee doorashadii ciyaartooga mustaqbalkana saasay u xaniban tahay ayahee waaqlow somalilanna ciyaartu ma ka socotay eyaantan war somalilan galmudug ma leh waar sacabka waa wada tunnay warbow ciyaartii ka dhacday garowe puntland mar horaa lagu kala baxa layskuma soo dhawaanoo dani koobkii alaa kulli xaal maanay ummadoo dhan waxaan dhihi lahay cayaaraha cilmiga taabaha wadabarta isboortiga warbow cabdul aniguna waxaan ku darahayaa barta barta barta barta ciyaaraha barta wargarmidug markay adkaadeen oo koobkii qaadeen waxay ku heeseen ka badinay ka badinay ka badinay bareer koobkii u hananay bilaahi intaan awoodno guusheennu ma baaqa doonto xubintii kalmaan iyo fariimihii ka dambeeyey waxay gabagabo ahayn barnamijka kulanka gabagabada barnamijka waxaan ka tegayaa isuu ku luuqeeyo fanaanka allahu raxmed cumar dhuule heystii suleykha intaa barnaamijkan labada kulmi doona nabadgelyo

love. Bata

gacaylka sidaa